bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi وaصxaabihi aجmaciin ama bacdu qaala اlmuصnifu raximah اllahu tacaala faslu fi اliqraari ay fii axkaami اliqraar iqraarkii axkaamtiisiiba u fasal yahay wاlmuqaru bihi shayga la qiro darbaani duu darbayni laba nooc ku saaxiibow xaqullaahi ilaahay xaqiisa tacaalaa sarreeye iyo xaqul aadamiyi iyo xaq aadami labadan unbuu qofka qiranayaa fa xaqullaahi ilaahay xaqiisa tacaalaa sarreeye yasixu wou ansaxayaa arrujuucu noqosho fiihi isaga dhexdiisa lagu noqdo canil iqraari iqraarkii laga noqdo bihi isaga la qiranayay in laga laabta ansaxayso dhexdiisa ayb yaa yacnii yaa ansaxayso qul aadamiyi aadamiga xaqiisana laa yasixu ma ansaxayo alrujuucu noqod fiihi isaga dhexdiisa can iliqraari iqraar bihi isaga la qirtay in laga laga laabto qirasho isaga la qirto in laga laabto ma ansaxayso xaq bani aadam haddii uu yahay xaqa ayb iqraarkii buu halkan ka gelayaa bani aadamka waxa xuquuquhu ay ku sugnaadaan waxaa ka mida iqraar iqraarkuna waxaa weeyaan qofka inuu isaga xaq lagu leeyahay oo isku qiro yacnii insaanku haddii wax isaga dushiisa noqonayo uu qirto iqraarka la sheegayo baabkan kaas waayo wax isagu uu leeyahay haddii uu sheegtana dacwa ayaa la yidhaha dacwa ama dacaawi sheegasho wey haddii isaga wax lagu qiraayo kayrkiis oo wax ku qiraayo korkiisana shahaadaa la yidhaahdaa baabu shahaadaadna meelay ku imaanaysaa dacaawidana meel kale halkaanna marka iqraarkii isaga wixii na dhibka u ahaa oo uu isaga isku qiraayey xaq alle ayuu isku qirayaa u ka uu ku gabood falay ama uu qabo ama xaq bani aadam buu isku qirayaa ayb iqraarka marka arkaan buu leeyahay arkaantiisa waxaa weeyaan muqirun qof wax qiranaayo muqarun lahu qof loo qiranaayo muqarun bihi wax la qiranaayo iyo siiqo wax lagu qirto afartaa rukni buu leeyahay qofka muqirka ee eh wax qiranayo shardigiisu waxaa weeyaan tasarufkiisu inuu si mudlaqa u bannaan yahay qof iطlaaqu tasaruf aan lahayn waxba iqraarkiisu ma ansaxayo ilmo yaryar iyo qof waalan iyo iqraarkoodu ma ansaxayo tan labaad waxaa weeyaan ikhtiyaar markuu wax qiranayana waa inuu an yakuuna mukhtaaran qofka muqirka waa inuu aan la qasbin haddii inta la dirqiyo ama la qasbo oo wax qirto wax ka dhalasho ma laha ayb ayb muqarun lahu kan loo qiranayo isagana qofka wax loo qiranayo arkaa shuruuddiisa maxaa ka mid ah an yakuuna mucayanan qof la yaqaan waa inuu yahay xaq baad rabtaa inaad nin u qirato waa in la yaqaano haddiiba aan la aqoonin bani aadamka suuqa maraayo mid ka mid a ah wax igu leh iqraar maaha almuqaru lahu an yakuuna mucayanan inuu yahay mucayan wa an yakuuna lahu ahliyatu liistixqaaqi اlmuqari bihi shayga loo qiranayana waa inuu ahal u noqon karo inuu leeyahay isagoo kale shaygan loo qiranayaa ahalba hadduunan u ahayn ma ansaxayo iqraarku ayb shardiga saddexaadna waxaa weeyaan in uunan markaasi waa inuusan beeninin muqirkii ayb ayb oo hadday marka been iyo timaado markaasi dacwo iyo waxaasaa marka la gelaa iyo markhaatiyaal iyo waxaasaa la gelayaan ayb saddexdaa shardi waxaa iskale marka almuqaru lahu ka loo qiranaya an yakuuna mucayanan waa in la yaqaano mucayan yahay ahliye inuu istixqaaq u leeyahay inuunan beeninin ayb inuunan beeninin isaga laftirkiisa yani haddii inta wax loo qirto uu yidhaahdo waxaas maya kuguma lihi haddii uu beeniye maalan waxba ma ansaxayan qofbu wuxuu leeyahay waxaan kuu qiray boqol dollar inaa igu leedahay markaasuu yidhi kuguma lihi muqarulahugii baa beeniyeyba muqirkii bis waa waxba laguma lahan ayb almuqaru bihi shayga la qiraayana oo iqraarku uu ku dhacaayo korkiisana waa in qofka wax qiranayo sina uusan milkigiisa ugu jirin shaygaas anlaa yakuuna milkan lilmuqiri xaala iqraarihi waktiga iqraarku uu dhacaayo xoolahaani waa in wax milkiya uusan ku lahayn ninka wax qiranayo ila xaq isaga dul saarmaayo hadduu wax ku leeyahay waaba isagaaba wax kule markaa ayb shardiga kalena waxaa weeyaan an yakuuna biyadi اlmuqiri xaq waa inuu gacanta ugu jira ninka wax qiranayo laba waaye ninna waa qiranayaa waxa ninna waa loo qiranayaa waxna waa la qiranaya wixii la qiranayo shayga la qiranaya marka wuxuu yidhi waa in horta milki uu u leeyahay oo uu gacanta ku haayo ninka wax qiranayo ayb waa inuu yani waxaan ujeedaa eh, waa inuu gacanta ku haya kan wax qiranaya labada isku daray an yakuuna biyadi اlmuqiri shaygan muqarubihiga ah ninka wax qiranaya inuu gaant gacanta ku hayo ama dimadiisa uu ku jiro kow shardiga kalena waxaa weeyaan anlaa yakuuna milkan lilmuqiri xaala iqraarihi qofka muqirka ee wax qiranaya waa inuusan milkigiisa ku jirin oo aan isagu lahayn labada shardi marka waxaa baxaayo wax adiga aad leedahay wax ku leedahay nin ma u kartid nacam ilaa xaq maxdiyo adiga aada qof kale uu leeyahay si maxdi a ah ma aha ayb shardiga labaad isagu waxaa ku baxaayo ixtiraaskiis waxau noqonayaa waxa la qiranayaba ninka muqirka ah haddaynan gacanta ugu jirin laba nin waayo ninkan boqol dollarow hayaa asaa gacanta ku haayo ayb wuu qiran karaa marka ninkan ni boqolkan dollar asaa iska leh asaa igu leh wuu dhihi karaa laakiin boqolkii dolar ninkii lahaayayba gacanta ugu jirtaa inaa u qirato waa iska taxsiilulxaasil camal ah ayb labadaasa marka uu sheegay almuqaru bihi labadaa shardi buu leeyahay marka ayb ayb wاlmuqaru bihi marka siiqaduna waa iska wixii mutacaaraf oo laysku yaqaano hadda marka saddex afar rugni bay leedahay muqir muqarun lahu muqarun bihi iyo siiqo muqirka shardigiisu qofka wax qiranayo waa in qof muطlaqu tasarufa uu yahay ikhtiyaarna inuu leeyahay oo ikraahi iyo waxaasaa baxay haddii la qasbaa iqraarku waxba kama jiraan kan loo qiranayana inuu mucayan yahay ahliye inuu u leeyahay waxaas loo qiranayo inuu isagu yeelan karo in uu markaasi eh, uunan beeninin ayb qofka wax u qiranayo muqarubihiga shayga la qiranaayana inuu qofka wax qira raba gacanta ugu jiro oo uu gacanta markaas ku haayo iyo in milki uusan u lahayn qofkaas uu gacanta ugu jira inaanu shaygaas milki u lahayn markaasaa marka shayga in lagu korkiisa wax lagu qirtaa ay bannaan tahay wاlmuqaru bihi shayga la qiranayo darbaani duu darbayni laba ku saaxiiba waayo nooc xaqullaahi tacaala ilaahay xaqiisa xaq allah la qiranayaa zinow maalan galay wou qiranayaa marka ayb wa aadamiyi iyo aadami xaqiisa fa xaqullaahi tacaala ilaahay xaqiisa yasixu waxaa ansaxayo alrujuucu noqod fiihi isaga dhexdiisa can iliqraari iqraarkii laga noqdo bihi isaga la qirtay xaq alla marka hadduu qofku galo uu yidhaah waa zinaystay ee lasoo qabto xadkii lagu bilaabo dhagaxda marka lagu bilaabo hadduu yidhaahdo aniga been baan sheegaya ma zinaysanin waa layska dhaafaa oo noqod baa ku ansaxaya isaga xadiidkii maacis baana deliil u ah oo markay dhagaxda ka badiyeenu nebiga wuxuu yidhi maxaa uga soo laabo weyseyn lacallahu yakdibu nafsahu inuu naftiisa beeniyaa laga yaabaayo lacalahu yukadibu nafsahu inuu nafsadiisa beeniyaa laga yaabaaye maxaa uga soo noqon weyseen buu yidhi marka haddii xaqa bani aadam xaqa alleh waxa ku saabsan haddii qofku uu beeniyo oo isku isbeeniyo mar labaad waa la aqbalaa ayb lianna xaqa alle musaamaxuu isaga dhisan yahay isaga ee dhegdheg kuma dhisna ayb wa xaqu laadamiyi aadamiga xaqiisana laa yasixu ma ansaxaya arujuucu noqod fiihi isaga dhexdiisa can iliqraari bihi laga noqdo wixii la qirtay nin baa waxaa tidhi adoo miirkaaga taam yahay lagu qasbin boqol dollaru igu leeyahay xaqaas ninkaasaa igu leh ayb markaasaa waxaa kugu dhacday intaa markii aad qiratay kadib baa tidhi waa ka laabtay waxaas beenay ahaayeen ma lagaa yeelayen wataftaqiru marka iqraarku hadda siyaabo kaloo loo sameeyaa jiro towqiicaadka iyo waxyaabahan hadda dadku ay inta qoraalka u sameeyaan ay saxiixaan oo kale bimathaabati aliqraar ma geli karaa mase ma geli karo fuqahada qaar baa waxay leeyihiin ma iqraar ma aha waxaas maxaa yeele waxaa dhici karay leeyihin in saxiixa iyo tiim baraha iyo in la faalsifikaarayo oo laga been sheego musawar laga dhigo saxiix qofka uusa una lahayn inuu matalaa dhici karta oo qofkaas kale markaa dhow haddii uu yidhaahdo war waxaan aniga melihi saxiixan ma iqraar maku noqonayso korkiisa ayb sidaasay dhahayeen laakiin uun nidaamyada un jiro waa qariino iska noqon karaa xataa haddii uusan wax weyn ahayn haddana uun qariino wax lagu dhisi karo waa iska noqon kartaayb wa taftaqiru sixatu اliqraari iqraarka ansixitaankiisu waxay u baahanaysaa ilaa halaaثati sharaa'ida saddex shardi albuluuqu qaangaar inuu yahay qofka wax qiranayo waalcaqlu caqli oo majnuunkii baa baxay muطlaqu tasaruf waa kuwaas wاlاkhtiyaaru ikraahi baa baxay ninkii la qasbee wax qirto maya isaga marka iqraarkiisaasi marka wax ma loo ma loogu dhisaayo macnaheedu maahan dadka asxaabu الtuham dadka tuhmada iyo jaraa'imta lagu tuhmaayo inaan la ciqaabi karin maahan si wax looga helo ayb oo alimaam ibnu اlqayim wuxuu yidhaahdaa min asiyaasati alcaadilati bay ka mid tahay taas laa min asiyaasati aljaa'ira xadiidna waa keenaya nacam dad markaa eh, inta la garaacay ama wax la inta la handaday oo kale ama wax la dhahay markaas kadib intay wixii meeshii ay yaalleen sheegeen haddii marka taas waxay wax anfacaysaa haddii qariinana ay jiri karto ninkan inuu been sheegayo laa ba'sa in markaas inta la cuquubeeyo ama la handado wixii markaas lasoo helo markii shaygii la helaana wax la xukumi karaa markaas ayb oo ninkii yahuudiga ahaa ee dahabka faraha badnaa qabay ee dibi dahab la eg buu lahaan jiray ayuu lahaa maqaar dibi oo kale dahab dhan markii khaybar la furtay baa waxaa layidhi keen dahabkii aaway markaasuu yidhi qad anhakathu اlxuruub dagaalladii aan galnay baa baabi'iyey oo aan ku bixinnay marka dahab ma haayuu yidhi markaasuu wuxuu yidhi dahabku waa fara badan nebigu wuxuu yidhi salى اllahu عalيه wali wasalam dahabkuna aad buu u badan yahay waktiguna waa yaryahay nacam waktiga dagaal baa la galay aa leedahayna waa wakti gaaban dahabkuna aad buu u fara badan yahay qariinadu marka waxay keenay inaa wax qarinaysa zubayr iyo nin kaloo u dhiibey waa garaaceen marka wou keenay marka dahabkii waa soo bixiyey middaasoo kale waa bannaan tahay nacam ibnulqayim marka wuxuu yidhaahdaa adilo badan buu u keenaa whadihi min asiyaasati alcaadilati laa min asiyaasati aljaa'irati buu dhaha nam kitaabkiisa aduruq اlxukmiya fi siyaasa sharciya iyo iclaam lmawqiciinka zaad ulmacaadka iyo ayb xuduud wixii ku saabsan laakiin qof muslima la xadaayo wixii sidaas oo kale ah in marka qofka xoog looga dhaliyo waa qirtay la yidhaha kadibna lagu dilo ama lagu yacni gacan looga gooyo oo kale taas iyadu maya lianna alxuduuda tudra'u bishubuhaat xuduudda waxaaba laga dhowraaba shubh oo dhan soo ma aragtid ninka isagoo qirtay haddii uu ka laabto layska dhaafayaa baa laleeyahay isagoo isaga iskeenay oon la qasbin oo qirtay marka dhagaxda laga badiyo inuu dhibo rabo uu arko hadduu yidhaah war been baan sheegay waa layska deyna marka in laga keeno xoog looga keeno haddana lagu dilo min asiyaasati aljaa'irati ay ka mid tahay taasayb wataftaqiru markaa walikhتiyaaru iyo ikhtiyaar buu yidhi wain kaana bimaalin maal haddii uu yahay uctubira fiihi waxaa lagu fiiriyaa kaa dhexdiisa maalka dhexdiisa shardun raabicun shardi afaraad baa lagu fiiriyaa wa huwa shardiga afaraadna arushdu waay waxaa la qirana hadday maal yihiinna shardi afaraad baa imaanayo rushdiha yacnii rushdi waa qof masaalixdiisa garan karoon maalka tuurtuurin oo yani maalka sida loo maamulo inuu yaqaan qofkii qof maal macnihiis aan aqoonin hadduu maal wax ku qirto ma la aqbalayo waidaa aqara bimajhuulin muqaru bihiga mucayan inuu ahaado shardi maaha isaga almuqaru bihi shayga la qiranaya inuu mucayan noqdaa qasab maaha wax majhuul ah baa la qiran karaa hadhow qofkaa la leeyahay marka maxaad ka wada sheeg waidaa aqara haddii uu qirto bimajhuulin shay majhuul ah oon la garanaynin rujica ilayhi isagaa loola laabtaa fii bayaanihi caddayntiisa wuxuu yidhi waxaan qirtay ninkii hebel ahaa inuu xaq igu leeyahay ad xaqaas muxuu yahay baa la dhahayaa marka sheeg ma lacagaa dayn miya maxay ahaydna waa l waa ku ansaxayaa marka shay majhuul muqaru bihiga inuu noqdo laakiin muqaru lahu inuu majhuul noqdo ma ansaxayo wayasixu alistinaau wayasixu waxaa ansaxaya alistinaau soo reebid fil iqraari iqraarka dhexdiisa lagu soo reeba ansaxayso idaa haddii wasalahu istinihii ou la xidhiiriyo bihi warkii kale wixii iqraarkii hadduu la xidhiiriyo bihi biliqraari marka waa maxayna waxbuu qiray maalan waxa uu yidhi lahu calaya alfun kun buu igu leeyahay ninkan markaasu isla markii waxa uu yidhi ilaa casharata daraahim toban dirham maahane toban buu ka reebay waa iska bannaan tahay hadduu mutasil yahay istinaad mutasilkana marka waxaa laga wadaa warkii uu isku xiran yahay wayasixu waxaa ansaxaya alistinaau istinaa ansaxaya fi liqraari iqraarkii dhexdiisa idaa haddii wasalahu ou xiriiriyo istinihii shaygii mustahnaha ahaa bihi bilmustahnaa minhu wahuwa aliqraaru wixii la qiranayo waaye wa huwa fii xaali الصixati wاlmaradi sawaaءun wahuwa iqraarku fii xaali الصixati caafimaadka xaaladeesa xaaladee xaaladdiisa dhexdeeda walmaradi jirada dhexdeeda sawaaun isku mid waa ah. ninku isagoo jiran hadduu wax qirto iyo isagoo caafimaad qaba hadduu wax qirto waa isku mid marba haddii miyirkiisa joogo aanna la qasbin oo maalan isagoo jiran sariir saaran buu wuxuu yidhi ninkii hebel ahaa lacagtaas igu leeyahay ma la dhahayo ninkan waxaa dhici karto inuu dadkan warahadaa wax u diidayaa laga yaabaa iyo sidaa marka uu waxa ninkaa wax u siinaayo iyo ma la dhahayo mar hadduu wax qiro ama ha jiranaado oo jiraha ku jira ama yaanu ku jirin waa iska ansaxaya xatىa low aqara shakص fii صixatihi bidaynin liزaydin wa fii maradihi bidaynin licamrin lam yuqadam اliqraaru اlأwalu nin baa maalan markuu caafimaad qabay wuxuu yidhi zayd lacaguu igu leeyahay waa jiraday camarna lacag buu igu lahaa buu yidhi labadooda ma la kala hormarinayo isku xuquuq laba ninoo dayn leh faslun halkaa marka iqraarkii buu ku dhameeyey fi lcaariyati fii axkaami اlcaariyati caariyadii axkaamteedii alcaariyatu bitashdiid اlyaai fi اlaصxi ma'kuudaة min caara idaa dahaba waxa markay tagaan caara ay dahabahu xaqiiqadeeda sharcigaana waxay tahay ibaaxaة اlintifaaci min ahli الtabaruci bima yaxilu اlintifaacu bihi maca baqaa'i caynihi liyaruddahu calى اlmutabarici wuxuu leeyahy ibaaxat اlintifaac intifaac in la banneeyo min ahli tabaruci ka imaanaya qof tabaruc ahl u ah bimaa lagu intifaacsado yaxilu lintifaacu bihi in lagu intifaacsadaa ay xalaal tahay maca baqaa'i caynihi shaygaasoo cayntiisu baaqi tahay cayntii waa joogtaa intifaac xalaal ana waa leedahay cayntaas intifaaci intifaacibaa adiga marka lagu siiyey inaad ku intifaacdo liyarudahu calى اlmutabarici si hadhow dhowcayntii uu ugu soo celiyo ninka mutabarica ah ayb marka tacriifkeedu saas waay arkaanta caariyadu waa muciir mustaciir mucaar siiqow muciir waa ninka wax dhiibaayo mustaciirna ninka caariyeysanayo wa mucaarna shayga la caariyeynaayo siiqadana waa waxay war iska heshiiska ay isdhaafsanayo ninka muciirkaa marka waxaa shardi ah nin tabaruciisu ansaxayo inuu yahay ayb manfacadana inuu leeyahay labadaa shardi baa shardi ah bis ninkan wax dadka caariyeysiinayo isaga horta waa inuu leeyahay <coughs> tabaruciisu inuu ansixi karo ayaa la rabaa waxaan uu caariyeysiinayo intifaacana inuu isagu leeyahay intifaac lahayn waxaada lahayn nafcigooda dad mas ma caariyeysii kartid mustaciirku isagu waxaa shardi inuu mucayan yahay in la yaqaano qofkan caariyada qaadanayo ayb iyo iطlaaqu tasaruf nin tasarufkiisu muطlaq yahay majnuun waxba lama caariyeysii kara ilmo yaryar sidoo kale wamaa ilaa almucaaru shayga la caariyeysanayo ayb shayga la caariyeysanayo waxaa shardi ah ninka wax caariyeysanaya manfacadiisa inuu ka faaiideysto ka faa'iideysan karo manfacadu inay mubaax tahay khamre iyo doofaar iyo laysma caariyeysii karo manfacadii marka la oofsanaayona cayntu waa inay baaqi noqon karto ashyaa waxaa jira haddii nafcigooda la qaato la baaba'aayo caariye ma galan kuwaas marka shaygu marka waa inuu cayntii baaqi noqon karto mubaax inuu yahay shaygaasi ayb qofka mustaciirkaana inuu ka faa'iideysan karo nafcigeeda ayb wakulu maa marka wakulu maa shay dhammaantiisoo amkana ay suurtoodo alintifaacu ku dheefsasho bihi isaga lagu dheefsado maca baqaa'i caynihi cayntiisa baaqi ahaanshadeedana lala qabo iyadoo cayntu baaqi tahay wixii lagu intifaacsan karo jaazat icaaratuhu caariyeysiintiisu way bannaan tahay goorma idaa kaanad haddii ay tahay manaaficuhu manaaficdiisu aahaaran haddii ay tahay raad shayga ka dhalanayo manaaficdu haddii ay tahay wax ka dhalanayo caynta laakiin manaafic aan cayntii ka dhalanayno cayntii la baaba'ayso cunto bisil maalan cuntadaanaan ku caariyeysiye suurtagal maaha nacam oo cuntada manaaficdeeda aahaar maaha waa la baaba'e nacam soo ma fahlen ayb watajuusu waxaa bannaan alcaariyatu caariyadii baa bannaan muطlaqan wa muqayadan iyadoo la idlaaqay waxba lagu xirin iyo muqayadan iyadoo la qeyday bimuddatin lagu qeyday shaygan iska soo hayso muddo aan lagu qaydin waa bannaan tahay bil soo hayso waa bannaan tahay ayb labada marka waa ku bannaan tahay daabidow marka musanifku u sameeyey wuxuu yidhi wa wakullu maa shay dhammaantiis amkana ay suurtowdo alintifaacu bihi ku dheefsi isaga lagu dheefsado maca baqaa'i caynihi cayntiisa baaqi ahaanshadeedana lala qabo jaazad icaaratuhu caariyeysiintiisu way bannaan tahay jaazad waxaa bannaanaaday icaaratuhu caariyeysiintiisa qowlkiisa marka uu leeyahay ayb jaazad icaaratuhu ayb wa maa amkana alintifaacu bihi maca baqaa'i hahey cafan waa isla socdaa warka wa kullu maa shay dhammaantiis amkana alintifaacu amkana uu suurtoobayo alintifaacu ah, ku dheefsi bihi isaga lagu dheefsado maca baqaa'i caynihi cayntiisa baaqi ahaanshadeedana lala qabo jaazad wajaazad ayna bannaanaatay icaaratuhu caariyeysiintiisuna ay bannaan tahay yani wajaazad icaaratuhu marka wuxuu ku saari rabaa yani wixii aan yacni caariye manaaficdooduba aynan bannaanayn oon lasidaas laysku caariyeysiin karin ayb oo marka jaazad icaaratuhu waaa waxaa yacnii ayb jaazad icaaratuhu caariyeysiintiisu ay bannaan tahay idaa kaanad haddii ay tahay manaaficuhu aahaaran manaaficdeedu hadday aahaar tahay oo wax cayntii baaqi noqonayso shaygiina marka uu anficiina jiri karo wkul maa amkana alintifaacu bihi maca baqaa'i caynihi mxuu dhahay kabacdi kuwan kale wa kullu maa shay dhammaantiis amkana ay suurtowday in alintifaacu bihi ku dheefsi isaga lagu dheefsado maca baqaa'i caynihi cayntiisa baaqi ahaanshadeeda lala qabo jaazad icaaratuhu baa bannaan idaa kaanat haddii ay tahay manaaficuhu manaaficdiisa aahaaran hadday tahay raad aathaar yacni caynta haddaynan baaba'aynin manficiina lagala bixi karo iyadoo cayntu ay joogayso taas marka waa bannaan tahay in laiscaariyeysiiyo ayb ayb wixii marka cayntii ay la baaba'ayso shumicii iyo waxyaabahaasuu tusaale uga dhigayaan cuntadii iyo oo haddii lagu dheefsado anfacoodii oo caynta la baaba'ayana ma bannaana taasuu ka ixtiraazay wتجuuز الcاariyaةu caariyadii baa bannaan مطلqan iyadoo la furay oo laga furay wakti wa muqayadan iyadoo la qeyday muddo lagu qeyda labadaas oo bannaantawa hiya caariyadu madmuunaة weeyaan tu la damaanaayo calى اlmustaciiri mustaciirka korkiisa lagu damaanaa biqiimatihaa qiimaheedaana lagu damaanaa yowma talafihaa maalinkay baaba'day alkan marka caariyadu qofka mustaciirkae caariyada haysto gacantiisu maxay tahay yaddu damaan miya mase waa yaddu amaana yaddu damaan waayuu yidhi marka shayga aad soo caariyeysatay hadduu kugu talfo kugu baaba'o ama adiga ku tacaddi ama ha ku tacdinin damaana lagaa rabaa yani shaygii qofaa ka caariyeysatay tuuga iga xaday ma lagaa yeelay ninka hadduu ku yidhaha nin waxaygaan rabaa isii waa siinaysa waa lagaa rabaa gacantaada gacan ammaana maaha waa gacan damaan markaa qaadaysid waxaa ku qaadaysaa damaan xadiidkii waxaana laga qaatay safwaan bnu umaya duruucda markuu nebiga ka caariyeystay duruucdii dagaalka xunayn uu u qaadanayay waa kii uu yidhi akasban yaa moxamed markaasuu yidhi maya bal caariyatun madmuunatun caariye lagu damaanayo waayuu riwaayadka qaarna bal caariyatun mu'addaatun ayay dhahayaan marka bal caariyatun madmuunatun baa laga qaatay marka meeshaan xukunkan wa hiya madmuunatun weeyaan la damaanayo caariyadii cala almustaciiri mustaciirka korkiisa lagu damaanayo qofka caariyada qaatay biqiimatihaa buuna ku ayaa lagu damaanayaa yowma talafihaa maalinkay baaba'day ee maalinkuu soo raadsaday ma aha ayb maalan shaygii wuxuu baaba'ay ninkan baa iska haystay waa ku dheefsanayey waxay baaba'day shacbaan oo kale maalan sanadkii hore shacbaankii sanadkaanuu marka wuxuu yidhi caariyadii isii alcariidi waa baaba'day goormay baaba'day shacbaan shacbaan qiimihii ay joogtay baa ninkan laga rabaa ee maahan shacbaankan hadda qiimaha ay tahay maaha ayb biqiimatihaa yowma talafihaa saas u maalinkay baaba'aysa qiimihii ay joogtay waxaa ka duwan qasbiga qofku hadduu wax booliyeysto wixii uu booliyey ay baaba'aan maalintay ugu qaalinimo badnayd lacagteedaa laga rabaa isagan lanna kan waa si xaaraan oo waxaan ku qaatay laakiin midkan si xaaraana kuma qaadanin si bannaan buu ku qaatay saasay u kala duwan yihiin faslun fi lkasbi boolidii axkaamteeda caddaynteediibuu u baab yahay xaqulkhayr oo la qaato dhowr siyoobood baa lagu qaataa mar waa ikhtilaas dafid iyadoo la arkaayo la dafo mar waxaa lagu qaataa qaطci jidgoyn qaadic dariiqnimo mar waxaa lagu qaataa si khufyo ah oo qarsoono iyadoo alaabta meel taal baa laxadaa waa tuugnima middaas waa sariqa sariqada iyo qaadic dariiqnimada baabkeedu wuxuu ku imaan doonaa meelo dambe halkan wuxuu uga hadlaya waxay tahay wixii xoog lagu qaato oo qofka si daahir oo muuqata uu qofkan uga qaado waxaan iska soo gelaya shay walba oo ah qof ka qaado bikayri idnihi culimmada marka meeshan marka qasbiga laga hadlaayo taasay soo geliyaan marka macnahaasayna ku sheegaanba alistiilaau calaa xaqi اlgayri cudwaanan xoog lagu qaato si cadowtooye ah qof xaqiis in la qaato idinkiisa la-aantiin ayb ataa haddii alaab waxun aad inta ka qaado asoon ku idmin inta aa hayso waxaasi waxay leeyihiin buuli ahaan baa ku haysaa sababto oo ah idin sharciya ma haysin calaa kullin curfiga waa lagu yaqaanaa wixii booli ah waman qasaba qofkii booliyo maalan maal qofkii booliyo maalka oo liaxadin qof u sugnaaday lazimahu waxaa ku laasimaya radduhu celintiisa kow wa arshu naqsihi naqsigiisa kabiddiisaa ku waajibayo ayb wa ujratu milihi isagoo kalena ujradiisana waa ku laazimaysaa saddex waxyaabooduu sheega hadda waman qasaba qofkii booliyo maalan maal maalka oo liaxadin qof u sugnaaday qof ayb maalkiisu macsuum yahay lazimahu qofkan qaaday oo qaasibka waxaa ku laazimaya radduhu celintiisa koow inuu horta celiyo waa ku waajib maxaa kalaa laga rabaana wa arshu naqsihi naqsigii galayna inuu kabo maalan maro ayuu ka booliyey maradiibuu hal sano laba sano watay oo xirnaa maradii naqsi baa ku dhacaya soo maha laba sano marka la wato naqsigaas waa kabayaa horta waa la qadarayaa kab arshi ayb waxaa kaloo laga rabaa wa ujratu milihi haddii marka shaygaa layska ijaarto isagoo kale hal sano intii waxaan u haystay meeqaa layskaga ijaartaa waxaanoo kale ujradaasna bixi baa la leeyahay soo ma garanin saddex waxyaabood a marka dhul buu maalan ninkan ka qaaday ninkan ayb waa beertay marka dhulkii maxaa ku laazimaya marka horta inuu dhulka uga baxo koo maadada labaad waa naqsigii dhulka galay in la kabo oo dhulka marka dhowr dalag lagu beero lagu beero lagu beero waa isbedela carradiisu nacam naqsigaas waa arshi in inuu keeno laba ma tahay midda saddexaadna waxaa laga rabaa intii oo dhulka haystay ujradii uu kula jirin ama gurigou ka deganaa laba sano saddex sano labaatan sano deganaa labaatan sano ujradeeda you bixina wixiina waa celinayaan haddii qofka uusa iska cafinin hadduu qofku yidhaha war ujrana kama rabee ha iga baxo un sida hadda badanba maalan oo yacni qofkan inaan ka baxo un maka heli karaa way hadda haddii laakiin qofka uu yidhaahdo guriga ha iga baxo ujradeediina ha isiiyo qaaligu waa uga qaadaa waa la qadaraa ujrada waa inuu baxshaa ujradiina haddii marka hadda uusan lacagteeda haynina waa waa siduu ku bixi lahayba la habaynaa ayb dhulkii beertana waa la kan waa wixii nuqsaan yimid marka dhulkaa ku yimid isticmaalkiisa ugu yimid saasuu marka u kabayaa ayb beeraha iyagu waxay uga duwan yihiin haddii lagu abuuray dalag oo kale iyo geed mirood haddii lagu abuuray aaday u kala bedelnaanayaan geed mirood haddii lagu abuuray labaatan sano baxaayey oo ninkan intuu dhulka haystay geed miroodkii ka baxayaa iskale marka dhulkaasna xadiidka nebiga salى اllahu عalيه ali wasalam wuxuu leeyahay laysa licaraqin haalimin xaqun ama licirqin haalimin xaqun xidid saaxiibkiisu ou daalim yahay xaq ma laha macnaheed marka labaa u furan ninka dhulka iska leh inuu geedkaa qiimihiisa uu ninkan siiyo ka tag uu yidhaha marka ama inuu yidhaha geedkan adiga soo meesha kuma abuurin fuji geedkaaga qaado meeshaad doonta la tagnaa ma raba aniga dhulkaygaan u baahanayo haddii uu sidaa yidhaahdo geedkaas xurmo male waa la goynayaa wuxuu doona ha ahaada haddii ninkan uu isleeyahay war geedkan adou hadhow ku anfici doonaa ninkan qiimihii ka galay intuu siiyo ka bax uu yidhaah waayo labadaa xaalad baa u furan tahay hadday dalag iyo wax lamida tahayna oo saddex bilood ama afar eh, ama afar bilood iyo wax lamida ku go-aayo kusoo go-aayana saddexda bilood buu iska sugayaa labaa uga furan inuu kala wareego qiimo siiyo ama inaanu kala wareegin oo yidhaah dalagan gooso ninkan marka dalaggiisii galeydiisii masagadiisii markuu meesha ka gurto maxaa laga rabaa isaga marka ujiratulmithli dhulkaygaa wax ku tacbatay bixi lacagtii ujrada ahayd ujradiibuu kanna iska dhiibayaa saasuu marka wuxuu ku noqonayaa arshigiina waa kabayaa dimadiisa beri waa marka ayb labadaa marka axaadiidtu siyaaba saan iyo saanba usoo kala aroortay sida ugu fiican oo loo jamciyana macnahaas waay fain talifa cayntii la booliyey baa talaftay fain talifa haddii ay cayntu talaftay baaba'do daminahu waa damaanayaa bimilihi iyadoo kale ku damaanayaa in kaana lahu milun hadduu mil leeyahay wax lamida hadday jiraan xaggee laga fiirinaa marka miliyada shaarix wuxuu leeyahay walasaxu ana almila maa xasarahu kaylun oo wasnun shaygan mili buu leeyahay iyo malaha wax allaala wixii la cabiri karo culays kiilooyinkiisa la yaqaano ama beeggiisa la yaqaano mili waa leeyahay maalan wuxuu ka booliyey boqol koomba oo badara ah, boqol koomba oo badara ah laga rabaa marka waa mili bay leedahay taasoo kale wixii marka keyl iyo culays aan lahayn ee baaba'day see la yeelayaa isaga waatan aw biqiimatihi shayga haddii wax lamida uu leeyahayna wixii lamidka ahay baa lagu gudaa lamid ahaanshadana waa wax allaale wixii cabir leh cabirkaasi ama koombaha lagu beego ama miisaan haloo sameeyamarka daabidka marka maa lahu milun waxaa weeyaan wala saxu ana almila maa xasarahu kaylun ow wasnun ayb ow biqiimatihi buu bixinayaa mil mabaleba shaygi u booliye waa mara iyo wax la mida mil male hadda wax cabirmayo wax beegmaayo midna maaha taasoo kale marka qiimihii baa la fiirinaya shaygan uu booliyey qiimihiisu meeqa ayay la egyihiin qiimahaas u bixina marka ayb in lam yakun lahu milun mili hadduusan lahayn ounan u sugnaanin ayb muxuu dhiibayaa marka akara maa shaykan ugu badan buu bixinayaa kaanad ay ahayd min yowmi اlqasbi maalintii boolinta laga bilaabay ilaa yowmi telef ilaa maalinkii ay baaba'day u dhexaysay maalintay baaba'aysay maalintuu booliyey ilaa maalintay baaba'day cayntaas intii u dhexaysay markay ugu qaalisanayd qiimaheedaa lagu qorayaa korkiisa dhar buu maala qof dukaan buu galay dhar buu ka bililiqaystay dharkiibuu marka iskaga intifaacay waa baaba'ay dharkii marka ma lahaayo hadda cayntii dharkii ma joogto see la yeelaa markaas wuxuu samaynayaa milina male hadda dhar wax la cabira maaha keyl iyo wasni midna ma galo maadaa yafcal wuxuu samaynayaa marka dharkii waa la qiimeynaa qiimeynta marka marka la qiimeynayo waxaa la fiirinayaa maalinkii oo waxaan bililiqaystay ilaa maalintay baaba'day dharkaani goormu ugu qaali badnaana wakhtigii uu ugu qaali badnaa intii uu joogay ayuu dhiibayaa marka faslun fi shufcati qasbigiina marka halkaas uga baxay ayb ayb shaygii la booliyey marka waxaa kaloo iska badan haddii la waayaba qofkiisii iyo dadkii dhexli lahaa iyo midna la waayo waxba aan la haynin amwaasha noocaas oo kalea marka masaalixda muslimiinta caamka ah oo iyadoo aan khaaska ahayn baa laysaga bixinayaa marka balin qofkii qofka isagu inuu haysto uma aha qofkii ma joogo ma aqaano male isaga inuu haysto uma banaana oo masaalixdaas marka caamka ayuu gelinayaa faslun fi shufcati shufcadiiba u fasilaya axkaamteeda ashufcatu waa biiskaani ilfaa fuqahada qaarkoodna way godaan oo ashufucatu ayay dhahaan ayb luqatan marka addamu weeyaan sharcanna xaqu tamliikin qahriyin yahbutu lishariiki اlqadiimi cala shariiki اlxaadiثi bisababi الsharikati biاlciwad aladii malaka bihi taariifka dheer buu leeyahay waa xaq qofku oo wax ku milkinayo si qasab ah oo wax ugu milkinayo milkintaana waxaa yeelanaya shariik hore qadiim ah wuxuuna ku yeelanayaa mid cusub oo shirkada ku soo biiray sharikada sababteeduuna ugu yeelanayaa ayb wuxuu leeyahay marka shufacada marka suuradeedu waxaa weeyaan laba nin baa wax isla lahay dhul aan kala qaybsanayn xuduud ma kala laha albaabeya uma kala baxsana wadooyin uma kala baxsana waxoodaa isku daran yihiin nin ka midaa nus saamigiisii barkii oo ku lahaa ayuu gaday nin kaleu ka gaday isagoon u sheegin shariiggiisii kale isagoon u sheegin ninkan cusub marka ee meesha soo galay wixii uu ku soo milkiyey ee uu ninkan uga gatay ayaa la ogaanayaa shariiggii qadiimka ahaa ee meesha aan oo ku haray ean isaga loo sheegin in la gadanayo qaybta kale wuxuu xaq u leeyahay inuu yidhaahdo lacagtaadii hoo uu u celiyey ninkan cusub lacagtiisa ka bax uu yidhaa meeshaan qasabayna ku tahay marka inuu ka baxo ma diidi karo saasaa marka waxaa loogu bloo yidhi xaqu tamallukin qahriyin oo ninkan dambe wax soo milkiyey qasab baa loogu leeyahay inuu in laga milkiyo waxa uu soo milkiyey ayb arkaan bay leedahay marka arkaanteedu waa shafiic mashfuuc mashfuucu minhu ayb shafiic waxaa la yidhaha ninka shir shirkada looga tegey ee meesha ku haray shafiic waay ayb ayb mashfuucna waxaa weeyaan waxa la shufcaysanayo ayb shayga la shufcaysanayo mashfuuc waay mashfuucu minhuna ninka laga shufcaysanayo ayb saddexdaa shardi iyo siiqo siiqadu laakiin mwaa iska wii mutacaarafka ah shafiica marka waxaa shardi ah ninka wax shufcaysana horta inuu shariig yahay haddii shirkadaba uunan ku jirin waxma shufcaysan karo kownuhu shariikan baa u shardi ah, bis isaga ninkaas laba nin baa waxa isla le zayd iyo camar zayd wixiisiibuu gatay asoon camar u sheegin camar wuxuu noqonaa shafiic lannahu waa shariigii qadiimka ahaa isaga zayd iyo camaraa shirko ah ayb zayd shirkadii qaybtii ou ku lahaa nin dadow ka gaday yaa meesha ku harayna camar baa meesha ku haray camar waxaa la idhaha shafiic isaga waa ashariiku اlqadiim ninkii hore oo shirkadda ku jiray oo looga tegey waay ayb mashfuucna maxaa noqonaya marka dhulkaas dhulka maalan dhul bay wada lahaayeen dhulka waa mashfuuc wax la shufcaysanayo dhulkaas marka ama shayga la shufcaysanaya waxaa shardi ah shay qaybsami kara inuu yahay wax aan qaybsami karin hadday isla lahaayeen shufca ma gasha marka maalan maxay ku qiyaasaana tabakaayeen yar bay shirka ku ahaayeen dhul haddii laba loo kala gooyo wax anfacaba aan lahaynba meel yaroo dariishad laga furo qofka oo wax ka gato kanna wax uga dhiibo keliya dhul intaas la egay wada leeyihiin shufco ma geli kartaa ma geli karto lanna haddii la yidhaha hala kala qaybiyaba wax kala qaybsami kara maaha ayb soo ma fahmi masqul oo kale maalan ay ku miaaliyaan ay wada leeyihiin dhul yar oo masqul ku taalo oo qof uun u istaagi karo ama fariiso karo ma la kala qaybin karo maya mashfuuc ma noqon karo waxaas marka kownuhu qaabilan lilqismati shardiga labaad waxaa weeyaan an an takuuna mimaa laa yanqulu wax aan naqlismaynin inay tahay waxa haddii hanti guurto ah ay tahay oo lakala qaadi karo daraahim iyo daraahim laysku daray ma la shufco ma gelaysa iyadanaayb shufcadu marka waxay gelaysaa waxay tahay waxa maguurtada caqaarta iyo waxyaabahaas oo kale ayb shardiga saddexaad waxay tahay an yamlika aljadiidu biciwadin ninka cusub ee meesha la geliyey ee ajnebiga ah inuu waxaani horta ciwad ku milkiyey ciwad inuu ciwad ku milkiye haddii lagu sadaqaystay maalan shufco ma jirto oo tusaalaheedu marka waa macay laba nin baa shirko ahaayeen ninkan qaybtii ou shirkada ku lahay nin buuba siiyeyba hebelow adaan kuu hibeeyey buu yidhi dhulkaas qaybtii aan ninkaas la lahay ninkaani ciwad miyo hadda wax ku soo milkiyey mase sadaqo sadaqou ku milkiyey shufca marka ma jirto shayga mashfuuca marka ninka dambe waa inuu lacag ku milkiyey ama wax lamida lacag lacag wax lamida waxaa ka noqon kara sadaaq meheroo kale laba nin baa shir ahayd zayd iyo camar zayd naaguu guursaday qaybtii uu ku lahay dhulkan naagtiibuu meher uga dhigay iblaahi marka wuxuu yidhi meherkaaga dhulkaas waay hebel aan la leeyahy iyadana waa saasay ogolaatay saasaa lagu meheriyey naagtan marka shariig cusub waay soo maa meeshii soo gashay waxbay yeelatay iyada marka ciwad miyay wax ku milkisay mase kuma milkinin ciwaday wax ku milkisay sadaqo maahan ilan sadaaq waa beec oo kale wa iyada marka shufcada marka waa ku ansaxaysaa taas oo kale ninkan qadiimka ah naagtaas intuu u tago wuxuu dhihi karaa meeqaa ninkan waa la qiimaynayaa iyada marka uu jir wuxuu ku siinayaa marka mahrulmithli naag iyadoo kale naagtan oo kale meeqaa lagu guursadaa intaasaa lagu guursadaa intii buu siinayaa iska bax buu dhahay waxaa dhannaasaa isku qaadana laakiin haddii sadaqa iyo hibe ay tahay laakiin maya shufca ma gelayso almashfuucu minhu ninka laga shufcaysanaayo ayb shardigiisa waxaa ah in sababu milkihi inuu ta'aquray ayb oo ninkan shafiica ah iyo isaga inuu isaga dambeeyey dhulkan milkintiisa uu ku dambeeyo shardigan ayb marka shufcadu arkaanahaasay leedahay arkaanahaasna shuruudahaasaa ku jiraan waxa loo jideeyena waa la fahmi karaayo xikmada ku jirtaa waxay tahay dadku markay iyaga si iskooda u shirkoobayaan nin walbaa khiyaar uu leeyahay ninkuu dooranaa isagaa yaqaana laakiin marka ninkood uu shirkada ka baxo nin kale uu ku soo daro meesha waxaa laga yaabaa ninkan inaysan laa'iq u ahayn inuu ninkan wax la wadaago intii marka laysqabso lahaayo ama nin tuuga ii keentay iyo la dhihi lahaa ninkan baa xaq la siiyey ninkaa wixiis inuu u celiyo wax dhanna la wada wareego marka nooc waxaa ku waa irfaaq cuquud marka irfaaq ay ku jirto ayb shufcadu marka jumhuurku sida ay qabaan waxay tahay dadka wax isla leh ayay ka ayay ka go kartaa laakiin laba qofoon waxba isla lahaynoo deris lee wada ah oo ninkanna albaabkiisa uu qabo kanna albaabkiisa uu leeyahay waxba iskama shufcaysan karaan abuu xaniifa laakiin wuxuu qabaa xataa derisku waa shufcadu waa galaa oo gurigaaga haddaad iibinaysid deriska inaad u sheegto waayuu leeyahay gurigan waa gadi rabaaye dan ma kaa haysaa maya haddii uu yidhaahdo ninkaa doonto waa ka gedi kartaa adoon u sheegin marka haddaad nin ka gado ninka laga gaday lacagtiisa inta loo celiyo ninka deriskaa waa u celin karaa orad iska tag waa dhihi karaa shufcadu isaga shufcatuljiwaar waa sugaya xadiid baana jiro yani aljaaru axaqu bisaqbihi ama bisaqabihi labada waa la dabdiye derisku isagaa ku xaq le inuu shufcaysto ninka kale ku dheganaanshaha uu ku dhegan yahay dartiisa marka ibnulqayimna madhab mutawasit uu ka soo bixiyaa marka calaa kullin jumhuurku laakiin waxay qabaan madhabkuna uu ku jiraa in derisnimada shufca aynan ku sugnaanin oo shufcadu ay ku sugnaatay keliya wixii laysla leeyahay mushaac ah wa shufcatu shufcadii waajibatun weeyaan mid waajiba bilkhuldati ayay ku waajibtaa washufcatu shufcadii waajibatun ay haabitatun tu sugan waay lishariiki shariigay u sugnaanaysaa bilkhuldati bisababi اlkhuldati dheeha iyo wadaagga shirkada darteed duuna aljiwaari derisnimada ka sokay maya derisnimada iyado adiidaya labada ninay wax isugu daran yihiin fii maa kii dhexdiisayna ku ansaxaysaayo ku sugnaanaysaa yanqasimu qaybsamaayo duuna maa shay la-aantii shay maya laa yanqasimu aan qaybsamaynin waxaan qaybsamaynin maya dhul wax yarow qol yar oo haddii laba loo kala gooyaba noqon karo waxba aan anfac yeelanaynin maya kaas isaga wa fii kulli maa iyo shay dhammaantii dhexdiisa ayay ku sugnaanaysaa shufcada laa yanqulu laa yunqalu aan la guurinaynin min alardi oo dhulkii ah, kalcaqaari hantida maguurtada oo kale dhulka wakayrihi iyo kayrkiis bayayay ku sugnaataa marka wixii naqli geli kare ee badeeco iyo waxaas oo kale oo dukaan badeeco taallo shirko lagu yahay oo kale iyadu shufca ma soo gelaysa shayga haddii la kala qaybsadana shufca waa u dhammaatay iyadana oo waa maxay dhul bay isla lahaayeen nin aan kala qaybsanno kala baxno ninkan albaabuu samaystay kana albaabkan jidow samaystay kana jidow samaystay ninka waa deris le waay labadaas qof bis shirkadii waa dhammaatay waana lakala ninkii doonana wuu gedi karaa dhulkiisa ayb wa fii kulli maa bay ku sugnaanaysaa shufcadu shay dhammaantiis laa yunqalu aan la naqlinin min alardi dhulkii ayb oo dhulki ah kalcaqaari oo kale ay ku sugnaataa iyo wagayrihi iyo hayrkii bihamani bayna ugu sugnaataa haman lacag alladii lacagta oo waqaca albaycu baaci ou dhacay caleyhi korkiisa ou ku dhacay yani ninkan hore kan dambe lacagtou uga gaday baa loo celinayaa ayb meeqaa ku gadday ninkan ka siisay intaas kun kunkii hoo orad iska tag wahiya cala alfawri wahiya shufcadu cala alfawri deg deg oo haddii markii uu ogaadaba uu shufcayso waayo oo iska dhaafo bil kadib uu yidhaah haddaan rabaa ni haddaan lacagtaadii soo helay hoo orad bax iga tag ma jirtan waa inuu marka horeba uu yidhaahdo waa kaa shufcaystay waayahay ama lacagta igu yeelo ama aan kusiiya hadlaakiin markii hore isagoo og hadduu raalli iskaga noqdo ninkanna uu meesha soo degay ayaan ka bacdi uu yidhaahdo maya shufcadii ani shufcaan rabaa ma laga yeelayo wahiya iyadu cala alfawri deg deg fain akharahaa hadduu dib dhigo maca alqudrati isagoo awoodaya calayhaa shubcada korkeeda badalad waa burtay isagoo awoodaya hadduu gadaal iskaga dhigo waa burtay waidaa tasawaja hadduu guursado ninkii shariigii imra'ata naag buu guursaday calaa shiqsin ayuu ku soo guursaday qayb saami ayuu ku guursaday qayb dhulkii uu ku lahaa akhadahu shafiicu shariigii qadiimkee inuu wax shufcaysta rabo ayaa marka wou qaataa bimahrilmili buu ku qaataa mahrulmili qaybtiisii naagow sadaaq iyo meher uga dhigay naag baa meeshii soo gashay marka ninkan milkigiisii waa ka wareegay naagtaasi marka maxaa la siinayaa iyada lacag hadda ma jirta ay ku gadatay iyada maxaa lagu maxaa lagu qiimeynaya iyada oo kale meeqaa lagu guursadaa baa laleeya intaasaa la siinaya dhulkiina waa qaadana wain kaana shufacaau shufacadu hadday yihiin jamaacatan dad fara badan istaxaquuhaa way mutaysanayaan calaa qadri اlamlaaki inta ay markaasi milkiga u leeyihiin qadarkeeda ayay ku mutaysanayaan maalan shaygii dad badanaa islaaleen laba qof keliya ma aha hal ninaa baxay marka oo nin ajnebi abuu ah keenay wax ka gatay ajnebigii baa marka la rabaa in laga shufcaysto qaybtiisa see looga shufcaysanayaana saamigaysay u kala leeyihiin oo kale lacagtaa ninkan uu ku gatay ee hadda la sii rabo waa loo qaybinaya iyagaa loo qayb qaybinaya dadkaas saamiga marka maxaa looga maxaa uga xiran oo uga baahan masalan waxaa laga yaabaa dad baahantii isla wadalo waa looga dhintay aabbooda dhul uga dhintay gabdho iyo wiilalow gabar iyo wiil isku saami miyaana maahan isku saami waa isla wada nin baa aayar iska gatay wixiisii qayb buu gatay intaan wixii lakala la kala qayb qaybinin shufca u sugnaatay marka intii ku hartay meesha shariig qadiim marka lagu leeyahy hal nin keliya ha suuraysanin hadday dad badan marka shirkadii shurakaau qadiim ay yihiin qudamo ay noqdaan intii ay leeyihiin saami ahaanta ayay ninkan lacagta u siinayaan ayb saasayna hadho u kala yeelanayaan dhulka oo markaa maalan isaga tusaalow bixiyey shaarixu wuxuu yidhi falow kaana liaxadihim nisfu caqaarin mid wuxuu leeyahay caqaarta nuskeed walilaakhari kan mid kalena hulusuhu buu leeyahay walilaakhari ka kalena sudusuhu lix meeloodoo meel fa baaca saaxibu nisfi ninkii niska lahaabaa xoolihiisa gaday qaybtiisii xisatahu buu gaday akhadaha alaakharaani labadii kala qaadanayaan talaaan ayay qaadanayaan ayb saddexay mara ah, ah, akhadaha alaakharaani halaaan bay qaadanayaan kii marka midna huluثuu leeyahay ka kalena marka wuxuu lahay sudus lix marka laga dhiga maalan saddexuu ka lahaa midna waxuu lahaa labo midna waxuu lahaa halow lahaa oo suduskii waa hal inta ay u kala leeyihiin oo kale kan wax ugu celinayaan marka saasayna hadhow marka u kala yeelanayan faslun fi lqiraadi qiraadkiibuu u fasal yahay alqiraadu wاlmudaarabatu isku macno alqiraadu iyo wاlmudaarabatu waa isku macno ayb macnahana waxaa loo jeedaa luqatan hiya mushtaqun min alqardi ayaa laga soo ishtiqaaqay wahuwa alqadcu waa waa goyn sharcigana waxaa laga wadaa dafculmaaliki maalan nin maaliga inuu maal u dhiibo lilcaamili nin shaqaynayo yacmalu fiihi wuu ku shaqaynayaa marka ayb wa ribxulmaali beynahumaa maalka ribxiisana iyagoo u dhexeeyaa nin baa maal leh lacag ayuu dhiibayaa nin shaqaalaha buu u dhiibaya lacagtan qaad ku ganacsi ku sameey buu leehay faa'iidada ka soo baxda nus adaale nusna anaale qiraadku marka mucaamaladaas qiraadku marka muxuu ka mid yahay marka cuquudda mucaawadada ku jirta miya mase cuquudda sharikada ah waay cuquud oo sharika miya mase cuquud mucaawada waay haddaa ku aragta kutubta fiqiga caqdi cuquudu mucaawadatin waxaa laga wadaa waxbaa la kala bedelana beeca oo kale caqdi mucaawadahu lacag iyo waxaa la kala bedelanaa alaab laakiin kan mucaawado meeshan ma taallo shirkadaa taalla ninna shaqadiisa iyo camalkiisuu shirkadda ugu jiraa ninna maalkii buu leeyahay labadooda marka waa cuquud shirka camal waay ayb qiraadku marka arkaanuu leeyahay maalik ninka maalka leh caamil waa shaqaalihii maal waaba maalkii afarna camal ayb iyo siiqo ribix lixdaa shardiga maaliga waxaa u shardigaa nin tasarufkiisu ansaxayo inuu yahay mucayan inuu yahay waxaan u jeedaa maaliga isaga waxaa loo shardiyaa sixatu mubaasharatihi maa qaarada bihi lacagtan uu dhiibayo inuu ku tasarufi karo maanta markuu nin lacag u dhiibayo ku shaqay dhahayo waa inuu isaga ku tasarufi karo sharcan haddaynan u bannaanayn inuu isaga ku tasarufo ma marka muqaaradana kuma bannaana caamilka shaqaynaya isaga waxaa laga rabaa dhowr shardi shuruuddiisu horta waxay tahay inuu isaguna tasaruf leeyahay mucayan inuu yahay qofka shaqada loo dhiibaya hebel in la dhihi karo shardiga saddexaad an yastaqila bilcamali camalka inuu u keli noqdo u gacan bannaan yahay inuu camalka iyo shaqada u gacan bannaan yahay hadduusan u gacan bannaanayn ood adigiina la shaqaynayso maya maalka isaga maxaa shuruud laga rabaa maalka la dhiibayo oo shaqada lagu bilaabi rabo kownuhu daraahima ow danaaniira si kale haddii loo dhigo an yakuuna naadan lacag caddaana inay tahay lacag caddaana ayb lacag caddaana waa inay tahay kow labo an yakuuna macluuman maalka in la yaqaano qadran iyo wa nowcanba loo yaqaano saddex mucayan inuu ahaado maalkii jahaale waxa uuna lahaanin ayb kan kalena waxaa weeyaan caamilka in loo dhiibo lacagta haddaan loo dhiibin maya intaas maalka iskale marka shuruudahaas camalkana shaqada la qabanayo maxaa iyadoo shardiga tijaaro inay ahaataa shardiga kownuhu tijaaratan camalku waa inuu ganacsi noqdaa wax kale maya ayb siiqadu ribixa isaguna waxaa weeyaan inuu labadooda ribixa ka dhexeeyo waana inuu macluum yahay labadaa ribixa labadaasa loo shardiyaa inay shirko ku yihiin ribixa lana og yahay oo la yaqaano yani la kala qaadanayo saddex meeloodoo meel laba meelood meel waa in la yaqaanaa marka qiraadkii marka arkaantiisu waa taas shuruudaheediina waa kaasaa walilqiraadi qiraadkii arbacatu sharaa'id afar shardi baa u sugnaatay uu leeyahay an yakuuna inuu ahaado waay calaa naadin lacag caddaana ah. shardigan yaa qaadanaya marka maalka waa shardigan an yakuuna inuu ahaado calaa naadin lacag caddaana lacag caddaano min adaraahimi daraahim iyo danaaniir ah korkooda inuu ahaado wa an ya inuu idmo waayo rabulmaali maalka ninka iskale lilcaamili caamilka fi tasarufi inuu u idmo tasaruf muطlaqan si duuduuba si duuduuba marka inuu tasarufka ugu idmo aw amase fii maa kii dhexdiisa laa yanqadicu aan go wujuuduhu helitaankiisa haaliban sida badan ama shay sida qaalibee badan helidiisa aynan go-ayn buu ayuu u cidmayaan lacagti waatana saa doonta ugu ganac ganacsiga ugu sameeya ama wuxuu sheegayaa marka shay wujuudkiisu haalib yahay ayb wax aan la heli karin wakhtiga la joogo kale hadduu yidhaha kaas inaad ku samayso waayo wakhtigan ayb ma suurtoobayo waan yashtarida inuu shardiyo lahu isagoo uu shardiyo juz-an juz juzka oo macluuman la yaqaano mina ribxi oo ribxi ah juz macluumo ribxana inuu u qadaro u shardiyo oo inuu lacag inta u dhiibo uu yidhaha waa iska khayraynaa soco nacam shaqay haddii wax la helo waa iska khayraynaa maya wax inuu u qadaro u gooyo waa hadhow haddii kale waa isqabsanaya walaa yuqadara waa inaan la qadarin bimuddatin muddana inaan la qadarin muddo inaan la qadarin marka waxay tahay haddii la yidhaahdo lacagtan qaad shaqey inti bil ah wixii bil aan helnaan arkayna aan saa i saa u kala qaadanaynaa maya waxaa laga yaabaa ninkan inuu shaqeeyo bishiina wax la waayo haddii bil kale oo kale lagu dari lahaana wax la helo marka inuu yidhaha maalkan qaad ganacsi gal ganacsigii waxaad ka keento ribixeedii saa i saasaan u kala leenahay markii ribixaas la kala qaato ha iska joojiyaan hadday rabaan shaqada walaa yuqadara bimuddatin muddo markaa inaan lagu qadarin <clears throat> mudaaribka marka caamilka iyo maaliga ninba shaqou leeyahay waxaan ujeedaa shaqada waxaa iskale caamilka waa la ogyahay laakiin xoolahan waxna ninka caamilka inta laga shaqaynaayo shaqada la qabanayo ujro iyo waxbaa baxaayo waxna caamilkaa laga rabaa waxna maaligaa laga rabaa maalka raasumaalkaa laga dhiiba maalan ninkan tijaaro u idmay orod buu yidhi gobolladan ganacsi ka soo samey lacagta marka uu ku baxaayo safarka lacagta maalka lagu ilaalinayo waardiya haddii loo baahdo lacagta la siinayo waardiyaha waxyaabahan kale la bixiyo dadku ay bixiyaan bixinteeda waxaasoo dhan marka waxay ka go'ayaan ayaan raasumaalka caamil laguma laha waxaas wixii laakiin caamilka shaqadiisii ahayd hadduu isagu dalaal iyo dirsado uu yidhaha orod bax rawaaj usoo samay badeecadan soco uu yidhaahdo iyo dukaankii uu yidhah niyow nin iga bedel waqtigaa iyo iga soo shaqeey xilliyada qaar galabkii iyo dersiaan leeyahay iyo kale hadduu yidhaahdo yaa ujradiisa dhiibaya marka ninkaasna caamilkaa laga rabaa ujradiisa naam raasmaalka lagama bixinayo masaladan masale dadka aada isugu qabqabsadaan waay oo doodoodu ay badato ayb wixii marka asal maalka ku saabsan ee tijaaraduba aynan suurtoobi karin ilaa in la sameeya maana ma raasumaalkii ka go-aya wixii shaqada wax ay ugu waajibaanna caamilkaa wixiisa ay uga go-ayaan caamilka isagaa ninkaan wax seenay ninkaan ninkaan ma yaqaano waxba kuma laha ayb ayb walaa damaana calى alcaamili ilaa bicudwaanin walaa damaana damaan cala alcaamili caamilka korkiisa ma ahanin ilaa bicudwaanin cudwaan ma inuu markaa cudwaan iyo tacadi inuu la yimaado maahan hadduu tacadi la yimaado waa magdhaba hadduusan la imaaninna maya waalqowlu qowluhu lianna yaddahu yaddu amaanatin waaye ee ma yaddu damaan ma ninkii hadduu yidhaha waa soo shaqeeyey waa soo shaqeeyey ribix waa waayey ayb ribix haddii la waayo marka ninkaan raasmaalkiisu leeya kanna maalkiisibaa khatar galay ama yani wax lagu soo waayey kanna camalkiisii baa marka waxuu noqonayaa camal wax lagu waayey haddii ribix lasoo helana sidii loogu taloloogu heshiiya loo kala qaatay khasaaraa timid marka khasaarada intee laga kabaa marka awalan ribixaa laga kabaa khasaarada waxbaa la ribxay khasaarana waa dhacday khasaaradaa ribixaa laga kabaa wuxuu usoo haray marka kala qaadanayo haddii ribixiiba la waaye oo lafihii wax ka khasaareenna khasaaradaasi marka iyadu waa waa meeshaas ay ku jirtaa walaa damaana damaan ma ahaanin alaa aami cala alcaamili caamilka korkiisa ilaa bicudwaanin cudwaan ma ahani inuu isagu tacadi la yima ilaa bitacadin maaha waidaa xasala ribxun ribx haddii uu xasilo iyo wakhusraanun iyo khasaarana jubira alkhusraanu khasaaradii waa la kabayaa biribxi baa lagu kabaa khasaaradii ribxi baa lagu kabayaa oo wuxuu yidhi waclam ana caqda alqiraadi jaa'izu min aarafayn waxaa kaloo ku daray caqdiga qiraadku waa jaa'is min aarafayn markay rabaane ay ka bixi karaan ayb kana wuu ka bixi karaa kana waa ka bixi karaa falikullin min almaaliki waalcaamili fasquhu buu leeyahay khasaaradiina marka ribxi ayaa laga kabaa haddaynan ku dhicin raasumaalkii hadday raasumaalkii ku dhacda khasaaradiina de raasumaalkii bay asiibta markaa kana wax ma haya kana maalkiisa wabilahi towfiiq